kitaabu اlaqdiyati wالshahaadaati ayb aqdiya jamcu qaضاء weeyaan qadihii garsoorkii axkaamtiisii u kitaab yahay iyo shahaadaati markhaatiyaalkii walaa yajuusu ma bannaana an yeliya inuu tawaliyo alqadaa'a qado ilaa man qof mooyaane ustukmilat fiihi ay ku dhammaystirantay dhexdiisa hamsa casharata khaslatan shan iyo toban arrimood qofkay ku dhammaystirmeen ma ahane cid kale qado inay tawallisaa uma bannaana qaali inay noqoto alislaamu islaamnimo gaal baa baxay wاlbuluuqu qaangaar ilmo yaryaraa baxeen wاlcaqlu majnuun baa baxay wاlxuriyatu addoonkii baa baxay addoon qaadi ma noqon karo ile shaqa u taalleh qaadiguna inuu gacan bannaan yahay waay laakiin nin shaqo laga rabo sayid u wacanayo oo saan samayn la dhahayo qado ma qaba kara wadukuuratu ninnimo naag qaali ma noqon karto laa fi lamwaali walaa fi yanii xuquuq alle xuquuq bani aadan midna ayb oo xadiidkii marka waxaa weeyaan qaadigu qof amar le waayo oo amarkiisa uu fulaayo qaduhuna sidiisa waxaa weeyaan xukunkii sharcigoo la caddeeyo maca alilzaamna ou la socdo xukunkii sharcigana waa caddaynayaa qaaliga luzuumna waa jira oo waxaa weeyaan xukunkiibuu ku laaziminaad qofkii bikhilaafi اlfutya fatwada iyada waxaa weyaan xukunka sharciga in la sheega bis ilzaam male iyada fatwada marka naag qaadigu hadduu mansabkaa joogo xadiidkii nebigana uu ahaa lan yuflixa qowmu wallow amrahum imra'a ma liibaanayaan dad arrinkoodii naag u dhiibtay oo madax uga dhigtay xadiidkiina uu sidaa ah bukhaari kayrkii ay warinayeen de qaduhu meesha ugu daranba waay qofka amarka le waay qaadiga marka naag inaan laga dhigaynin laa fi اlamwaali walaa fii hayriha xanafiyada waxay qabaan maal waa xukumi kartaa laakiin maal wixii ka soo haray maya waxaasna waa iska eh, wax aan raajix ahayn oo laga xoog badan yahay wاlcadaalatu xilligii rasuulka iyo xilligii saxaabada iyo wax laahayana male iyagu markaa qaadi inay naag noqotay lama haayo wاlcadaalatu cadaalad faasiqi baa baxay qaadi laga dhigi maayo isagana nacam ayb oo wilaayata lifaasiqin bay dhahaan wamacrifatu axkaami اlkitaabi kitaabka axkaamtiisa garashadeeda waay wasunnati iyo sunnada kitaabka iyo sunnadiina inuu aad u yaqaano oo kitaabka iyo sunnada marka inta laga rabaa garashadeedu maxay tahayna waa inta axkaamta ku saabsan aayaat alaxkaam axaadiiu alaxkaam inuu yaqaan see u aqoonayaa marka aayaadkii inuu istixdaarsan karo aayadaha qur-aanka ku jira axkaamta ka hadlayo korkaba yousan ka xafidsanaanin haddii la rabe laakiin waa inuu markiiba uu heli karo oo mustaxdir inuu yahay istixdaarsan karo kow waxaa kaloo laga rabaa inuu yaqaano macaanida aayaadkaas axkaamta waxaa laga rabaa naasikha iyo mansuukha inuu yaqaano ayb oo aayaadka axkaamta qaarna waa mansuuqo waa la nasakhay kuwana waxbay nasakhay waa inuu kala garanayo axaadiidta waa inuu yaqaano axaadiidta axkaamta ay ku wareegeyso kuwooda saxiixa iyo daciifka inuu kala yaqaano kala saari karo kala saaran karo ila wax daciifa inuu wax ku xukumo lama rabee inuu naasikh mansuuqii sunnada yaqaano axaadiida axkaamta ayb intaasaa laga rabaan aaladii uu ku fahmi lahaana dabcan inuu yaqaan wau sheegi doonaa ayb wamacrifaة اlijmaaci ijmaaciina inuu garanayo yaqaano macrifaة اlijmaac yacni mawaadin اlijmaac waa meesha ay culummadu masaa-ishay ku ijmaaceen waa inuu yaqaano mustaxdirna yahay si hadhow mas'ale lagu ijmaacay khilaaf uunan isaga uga keenin wamacrifaة اlikhtilaafi meelihii laysku khilaafayna inuu yaqaano meeshan khilaafa waa laysku khilaafa mas'aladan waa ijmaac inuu kala garan karanawaxaas marka wamacrifaةu طuruq اlijtihaadi ijtihaadka duruqdiisiina inuu garanayo ayb duruq اlijtihaad marka duruq اlijtihaad wuxuu ka wadaa kayfiyaة اlistidlaal adilada sida loo deliishado naski caam naska khaaska mudlaqa muqayadka ayb dalaalat اlalfaad lafdigan dalaaladiisu nas miya dalaaladiisu wax miya daahir muawal miya waxyaabahaas inuu garanayo ayb cumuumkii khusuuskii Eh, iyo wixii la xidhiiray waxyaabahaas naasikhi mansuuqi kulli meelaha iska soo wadagelaya ayb macnaheedu marka waxaa weeye usuululfiqigii inuu aqoon dheer u leeyahay macrifatu اlfiqhi aslan wa farcan fiqigii inuu garanaayo aslan wa farcan asal ahaan iyo farcahaan labadaba farac maxaa laga wadaa waa masaa'ishii kaan hadda kitaabkan hadda aan akhrinayn kale sidau masaa-isha uu qoraayo kan waa iska mukhtasar isaga qaaliil laguma noqdee yacnii kutubta ka waaweyn ee furuucda ka warramaysa inuu sidaan inuu yaqaano asalkiina waa maxay usuul fiqigii inuu wax ka yaqaano wa macrifatu darafin daraf garashadiis qayb min lisaani alcarab carabta luqadeeda ka mida inuu yaqaano daraf oo lisaanulcarab uu yaqaano carabtii luqadeedii ilaa iyagoo qur-aanka ku soo degay dalaalaadkii waa loo baahan yahay marka inta uu uga baahan yahay naxwada iyo sarfiga iyo adabka iyo waxyaabahaas u baahan yahay balaaqada balaaqadii bayaankii iyo macaanigii wax badan baa ku dhex jiro adabkana waxaa loo yidhaahdaa waxay tahay dhaqankii dadkii qur-aanka uu ku soo dhex degey dhaqankoodii haddaan la fahmin aayaddii inaan la fahmin baa laga yaabaa ومacrifaةu tafsiiri kitaabi الlaahi ilaahay kitaabkiisa tafsiirkiisa inuu yaqaano tacaala sareeye <clears throat> وأن يكuنa سميiعا ayb ومacriفaةu تafsiiri kitaaب الlaahi inuu ilaahay kitaabkiisa tafsiirkiisa yaqaano aayaadka axkaamta uga baahan yahay aayaadka kalena u baahan yahay maxaa yeele mararka qaar aayaad iska khabar ah oo aad ama qiso ah yaa xugun ka soo dhexbahi kara qisooyinka hadda qur'aanku uu sheego xugun baa laga soo bixiyaa waa inuu yaqaano marka tacaala ilaahay wou sareeyey wa an yakuuna samiican inuu ahaado mid mid yani wax maqlaayo ayb oo e, maqalkiisii ile qadiyad baa loo rafcinaa waxbaa loo sheegaya inuu maqlaayo wa an yakuuna basiiran mid wax arkaayo inuu yahay wa an yakuuna kaatiban inuu yahay mid wax qori karo umi lama rabo wa an yakuuna mustayqidan mid baraarugsan inuu yahayo ounan dhoohnayn qof isaga dhan iska dhoohanoo qadiyadii u baahan maanta dhan in lagu celceliyo ama yacni aan markiiba qofkii qaraa-inta aan wax ku dhisa karin oo aan wax ku fahmi karin isaga kaasoo kale marka lama rabo mustayqid inuu ahaado intaanoo shuruudabaa marka uu sheegay qaadiga marka waxaa la yidhaahdaa waa inuu mujtahid yahay mujtahid haddii la waayena see la yeelaa qaadi mujtahida waa la waaye markaasoo kale qaadi marka eh, iska muqalid ah laakiin <clears throat> isagu marka madhab min almadaahib aad u yaqaano oo aan isagooda mujtahid ahaynoo madhabkaas uun keliya mutaqayid ku ah waa bannaan yahay daruuratan daruuro ahaan oo kaasoo kale marka waxaa la yidhaha aad waa qaadi daruura daruuradaa marka qaadi ka dhigtay isaga dadka waa la fiirinayaa un haddii mujtahid laga waayo qofkii marka fiqiga ugu aqoon roon oo waxyaabahan shuruudahan la sheegay ugu helid badan yaa la qabanaya ayb isagaana marka qaadi noqonaya daruuradaasuna ku noqona ayb haddii la helo marka mujtahid waa ka tegaya meeshaa ka baxa ayb qudaaduna nebigu saddex ayuu ku sheegay saddex nooc alqudaatu alaaatun qaadiyaani fi اnnaari wa fi اljanna alqaali jannaduu ku jiraa labana naarta labada naarta ku jirta waxaa weeyaan nin rajulun qadaa bغayri xaqi walam yacrif cilmi la'aan waxna ma garanin cilmi male xaqiina waa ag maray waa naarti buu ku jiraa ama xaq hadduu doono ha iska waafaqa haddii la rabo ayb kan kale waxaa weeyaan rajul nin isagu gartay qadiyadii xaqeedii fahmsan laakiin ka leexday isaguna marka naartuu ku jiraa kan badbaadaya waa nin cilmina leh waxa uu xukumaayo og xaqiina wax ku xukumay labadii isku heleen cilmigii camalkii labadii iskula yimid haddii marka kaa unbaa marka jannadii lagu sheegay labadan kale midkan jaahilka ah qaadiga jaahilka ah oo isaga madax madax isugu tuuray meesha waa naa ahlu naar kan isagu cilmiga leh laakiin ka leexday xaqana waa ahlu naar isagana naar baa loogu goodiyey labadaas ee dadkii marka iyagoo la heli kara dad qudaad noqon karoo cilmi u leh hadduu qofku isagu yidhaah daruuradaa keenta see la yeelaa oo sidaas qaadinimo iskaga aado waa ku dembaabaan ayb qadahana marka dadkii hore waa ka ordi jireenoo waa ka carari jireen tabicadiisa ogaal ay og yihiin darteed ayb abu daawuud waxaa laga wariyey inuu wuxuu wariyey qofkii qaali laga dhigo kaanamaa dubixa bikayri sakiinin <clears throat> waa nin la gowracayoo midi la-aan la gowracay waa nin gowracanoo kale qofku marka inuu intay risqi ka raadiyo wax naartiisa aakhira beel ku ridaayo ma wanaagsanan risqiga ilaahay si fiican iyo dariiq xalaala looga raadiyaa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa marka qaadigu waxyaabahan buu u shardiyey intaan marka eh, macrifadana marka inahaasu ka sheegay macrifatu اlkitaabi wasunna iyo fiqigii inuu yaqaano aslan wa farcan luqadii inuu daraf ka yaqaano carabiga duruq اlijtihaad inuu yaqaano ayb iyo in aaladiisa maqalka iyo aragga iyo inay u caafimaad qabto ayb wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yejlisa inuu fadhiisto fii wasadi اlbaladi beledka dhexdiisa inuu dego meesha wax ku xukumayo inuu beledkii dhexdiisii ka dhigo si dadkao dhan ay ugu dhowaato usoo gaari karaan fii mowdicin meel baarisin muuqato linaasi dadka u muuqato walaa xijaaba xijaab lahu inuunan u sugnaanin yaa la sunneeyaa xijaab markaa nusaha qaar walaa xaajiba bay qoraan walaa xaajiba lahu qof dadka ka celiyo oo isagoo dadka ka horaro waa inuusan yeelanin nin allaale ninkii qadiyad uga baahdo waa inuu soo geli karo oo qadiyadiisii u keensan karo ayb laakiin nebigu isagu bawaab mana ahaa jirin eh, abubakar iyo xilliyadii dambe laakiin eh, xaajibkan marka waa la samaystay oo duruuf iyo danaa keentay haddaan marka xaajib loo samaynin qaadiga in la dilaaba laga yaabaa dadka zamanka dambe zamanba zamanka ka dambeey waa soo xumaanayaan marka hadduu marka calىa hada اasaas xaajib inuu u samaysto waa banaantah lakin waa inaan dadka laga celinin wixii qadiyadiisa inuu keensada rabo ayb walaa yaqcudu ma fariisanayo lilqadaa'i wax kala xukmin fi lmasjidi masjidka dhexdiisa u fariisan maayo masaajidka marka cibaadada loo yimaada khusuumaad iyo qayle iyo dood maya wayusawii waa ekaynayaa bayna alkhasmayni labada doodaysa fii alaaثati ashyaaa saddex shay dhexdood ayuu ku ekeeyaa fi lmajlisi fadhiga waa inuu ku simo midna inuu kursi u dhiga midna dhulka fariisa yidhaahdo maya marka horeba ninka shakiga gelaya labadii qadiyada ninkii dhulka la fariisiyey wuxuu isleeyahay kan cadaalad kama soo socoto iska dhaaf marka fadhiga inuu ku simo wa fi lafdi dhawaaqi dhawaaqa yacni hadalka ou la hadlaayo ayb inuu ku simo yani alafdu alkalaam buu ka wadaa hal nin un warkiis inuu dhegaysto ka kalena uunan dhegaysanin maaha labadooda inuu dhegaysto ayb wاlaxdi milicsiga kan intuu milicsadoo kale kanna inuu milicsado hal nin un hadda u jeedo bis kan kalena uu ka sii jeedo cadaalad maaha walaa yajuusu ma bannaana an yaqbala inuu aqbalo alhadiyata hadiyadii inuu aqbalo min ahli camalihi ou ka aqbalo dadka yacnii camalkiisa dadkiisa inuu ka aqbalo uma bannaana hadiyad magaaladaanuu qaali magaaladaas dadka joogo qadiyadaha u keensanayo inuu hadiyad ka aqbala ma aha ayb haddii laakiin hadiyadda ay uga timaado meel kale oo isaguba uusan xukumin nin deggan oo usoo diro hadiyad dhan ma qaadan kara qaaliga la dhihi maayo wawiye waa qaadan karaa middaas midda dadka uu maamulo waayo midda la diiday ayb wayajtanibuu dheeraa oo ka dheeraanaya alqadaa'a qado fii casharati mawaadica toban meelood dhexdood <clears throat> toban meelood dhexdeeda ama agteeda wuu iska ilaalinayaa inuu wax xukumo markaas cinda alqadabi carada agteeda markuu aad u caraysan yahay wax ma xukumaayo oo xadiid nebiga sala اllah alay slam ayaa soo arooray laa yaqdiyanna axadukum wahuwa qadbaan ama laa yaqdi alqaadi wahuwa qadbaan qaadiga yousan xukumin isagoo caraysan xadiidkaasaa soo arooray inta kaloo hadda uu soo wadana wuxuu uga qiyaasanayaa caradaas un lianna isagoo xanaaqsan iyo unan wax kala saarin macnaheeda wax la fahmi kara u macquululmacnaa macnaheedana waxay tahay markaas qalbigiisu uu kacsan yahay waxaa laga yaabaa inuunan aad wax ugu fiirsanine oo baal maraba qadyadii wixii la macnaa oo marka dihnigaaga tashwiish markuu ku furan yahayna waa iska ilaalinayna oo marka maxaa ka mida waljuuci baahidii waalcadashi oonkii wa shiddati shahwati shahwada darnaanteeda waalxusni murugta darnaanteeda waalfaraxi faraxa darnaantiisa <clears throat> ama waalfaraxi wa cinda alfaraxi faraxi agtiisii almufriiqi <clears throat> xadka ka baxay wa cinda almaradi jiradii agteeda waa jiran yahayba iyagoona maalinkaa waxba kale xukumin wa mudaafacati اlakhbatayni masquul buu u baahan yahay labadii xunxumaa ayaa soo riixaayo kaadidii iyo saxaradii iyo horta ha iska soo xaajo guto kadib ha yimaado qalbigiisiyo faariqo isagoo faariqulbaal ah wa cinda anucaasi lulmadii agteeda waa gamaanyoonayaa nacam hurdaa hayso maya nacam wa alxari kulaylka darnaantiisa iyo walberdi qabowga darnaantiisa dadkiiba hadduu jaraynaya isaga dhanba nacan ama kulayl dartiisa ou meel la fadhi la inuu xukumo ma aha maxaa yeele arrimadaa deg degaas waxay keenayaan qadiyadii inaan loo fiirsanin ayay keenayaanbani aadamkuna deg deg buu iskaga samaysan yahay wax walba in deg deg lagu dhammeeyo iska rabaan haasatan annaga dadkeenna kuma jiraan ba axkaamtan oo kale haddii la yidhaahdo war maanta wax ma jiraan dhibkaasaa jiro qadiyadii berriyaa gadaal loo dhigay waa dhibsanaya maanta maa la xukumay wax kastaba iska ahaatee waxaan shan daqiiqo waayo ku leeyahay ii jawaab wax iska fududaa shan daqiiqa ii jawaab qofkii oo dhahaayo war waxaan ka fiirsiyay u baahan yihiin may boobsiyi nacam wax uu hadda ka faa'iidayana male haddii hadda loo boobsiye xataa ayb qofku marka inuu ta'anigu aada u fiican yahay wax ma hadlaynayo ta'aniga wakhtiyadaan o dhan kulligoodna waxaa deliil u ah laa yaqdi اlqaadi wahuwa qadbaan intaan xukunkii qadbaanka intaan ciladaas waa ku jirta ayaganwalaa yas'alu lmudacaa calayhi mudacaa calayhiga midka lagu soo la soo dacweystay ma su'aalayo ilaa bacda kamaali dacwa sheegashada markay dhammaystirnaato kadib maahane laba nin baa issoo dacweysay mudacigii baa warka wato isagoon dhammaynin weli ninkan inuu usoo jeesto su ma aha ka jawaab inuu yidhaha ma aha horta ha dhammaato markuu kan dhammeeyo kadibaa kan uu gelaa ayb muddaci muddacaa calayhi maxay kale yihiin iyagu marka yaas daabidkoodusa waa muxuu yahan yaa muddaci ah, yaa muddacaa calayhi ah daabid sahlanaa jiro muddacaa calayhigu waa qofka asalka ku taagan mudicigana waa ninka calىa khilaafi اasli sheeganayasaasaa lagu kala garan karaa laba ninaa mid wuxuu leeyahay ninkan lacagu iga qabaa kanna wuxuu leeyahy kama qabo yaa labadooda asalka ku taagan midka kaama qaba dhahaya asalka haysto lanna qof suuqan iska mara inaa iskaga dhegtid maya asal qofka waa beri dembiile ma ahan qof ilaa dembi lagu caddeeya ma ahan daa'iman marka ninka asalka maciisa uu yahay isagaa eh, waxaa ah muddacaa calayhi waay ninka calaa khilaaf اasli ahna oo wax asalka ka baxsan sheeganayana waa muddaci sidaa marka ku kala garo walaa yuxallifuhu ma dhaarinayo muddacaa calayhiga ilaa bacda su'aali اlmuddaci muddaciga markuu su ka gadaale un maaha nincam oo muddacigaa weydiinayo marka wuxuu le waayahay ninkan ii dhaaray maal baan ku leeyahay waa inkire kan qaadigii marka hore ka dhaaramiy uu maya ninkan kalea marka waayahay anu markhaati ma haysta ii dhaari waayahay markaasaa la dhaarinaya <clears throat> ilaa bacda su'aali اlmuddaci muddaciga weydiisashadiisa min alqaadi uu weydiisto qaadiga xaggiisa uu ka weydiista maahan ayb muxuu weydiisanayaa an yaxlifa almudacaa calayhi mudacaa calayhi inuu u dhaarto walaa yulaqinu qaaliga ma laqinaayo khasman mid dooda dhinac uga jiro xujatan xujo uma laqinayo uma toosinayo qaaligii yacni laba qofaad doodayso labadii qof midkood xujada uma toosinayo ninkan asaga ha hadlo waa iska dhegaysanaya isaga bis marka waxaa inuu yidhaahdo maaha sidan dheh iyo sidanay ahayd iyo maaha inuu saa yidhaahda walaa yufhimuhu ma fahamsiinayo kalaaman hadal qaadiga oga wada isagu hadal waa inuu fahmo waa u weydii karaa qof su-aal laakiin qofkan inuu qaaliga inuu wax fahmsiiye ma laha isaga war sidaas amaysan ahayno sidaan iyo sidaan iyo sidaan tahayo oo saas yani ama saan ka wadaa iyo inuu yidhaahdo ma isaga ha sheegto wixiisa walaa yufhimuhu m ma fahamsiinayo kalaaman war hadal ma fahamsiinayo sida uu yani xujada u sheeganaya ma tusaayo waayo macnaha ayb walaa yatacanatu bishuhadaa'i walaa yatacanatu kuma madax adkaanaya bishuhadaa'i markhaatiyaalka ayb waaba inuu yidhaahdo yacnii laba markhaati baa loo keensaday labadan markhaati inuu iska jeegareeyo cadligooduu leeyahay qaaliga bes laakiin inuu ku madax adayga markhaatiyaalka ma lahano madax adaygu see waayo marka inuu yidhaha kayfa taxamalta see adiga markhaatidan usoo xambaartay lacallaka maa shahidta war inaadan joogin baa laga yaabaa iyo waxaas inuu yidhaha shaqo kuma lahaasayb markhaatiyaalkii iska hubinaya inay yihiin dad cuduul ah mar hadday cuduul yihiin waxay ka markhaati kaceen iyagaa sheegaayo waxay arkeenay sheegayaan waxay maqleenay sheegayaan laakiin isaga inuu ku madax adeega ma walaa yaqbalu ma aqbalaya ashahaadata markhaatida ilaa miman qof maahane habatat cadaalatuhu cadaaladiisu ay sugnaatay maahane cid kale ka aqbali maaha nin baa nin soo dacweeyey laba ninuu wataa isagaa keenay marka meesha lama yaqaan labadii nin markhaatidooda waa la joojinaa ilaa qof qaaligu ou labada nin markhaatidooda loo sugo markay u sugnaataa ay wax lagu dhisi karaan walidaalika qaaliyaalka ayaga waxaa la yidhaahdaa dadka dadka jarxiyo way ku jiraan qaaliyaalka ayb qaaliga maxaa yeelay qof dhan baa intuu u yimaado markhaati ahaan ugu yimaado u leeya orod bax adiga markhaati ma geshiida waa diiday markhaatidaadii ninkii majruuxuu noqonaya ninkii maxkamadda laga diiday waayaa la waa inuu aad uga fiirsada marka qofka uu sidaasoo kale ku dhahayo hadalka ibnu daqiiq ilciid wuxuu ahaa kalaamu الnaasi waxau khatar u yahay sinfani min الnaasi calىa shafaa halakatin laba qoloo dadka ka mida acraad الnaasi xufraة min xufar الnaar waqafa calىa shafiiriha طaa'ifataani min الnaas alxukaamu wاlculamaaء culimada iyo dadka qaaliyaalkaa fariisteen meeshaas marka dadka muslimiinta cirdigooda waa god naareed dhinaciisa yaa fadhiya gowgiisa culummada iyo xukaamta ayb see macnaheedu ay tahay mas tanoo kale qof dhanuu cirdigiisii meel uga dhacaa hadduu saxsan yahay waa badbaada ninka caalimka ama qaadiga haddii laakiin uunan saxsanayn qofkaas weligiis ceeb ku dheggan baa iyuu yeelana oo isaga raacdo hadhow isaga aakhira ku naartegayo waa ninka caalimka iyo ninka qaadigaa laga hadlaa nin iska ordaaya isaga baabkiisa waa gaar caalimna aan ahayn qaadina aan ahayn dadkana cirdigooda uu ka baxsan waaye walaa yaqbalu shahaadata shahaadadii ma aqbalaya ilaa miman unbuu ka aqbalayaa habatat cadaalatuhu ay sugnaatay walaa yaqbalu ma aqbalaya shahaadata caduwin cadow markhaatidiisa calaa caduwihi cadowgiisa korkiisa ugu marqaati u marqaati kaco ku marqaati kacan ujeedaan laba ninoo cadaawad inay ka dhaxaysa la og yahay nin baa markhaati ah ninkan kaleo ku markhaati furayaa korkiisa ma la aqbalayo maxaa loo joojinayaana lituhmati tuhmada meesha taal darteed nacam labadan nin cadow bay isu yihiin waa u darnaanaa ninkan nacam tuhmaa jiri karta nacam lituhmati marka shahaadada waa loo jooji karaa de marna ninkan waxaa laga yaabaa isagoo markhaatidii shuruuddeedii ka ka soo baxay oo nin markhaati gala uu yahay laakiin haadihi alqadiya markhaati kama noqon kartid waa la dhihi karaa maxaa yl adigay ninkan cadaawada idinka dhexaysoo la ogyahay walaa shahaadata waalidin waalid markhaatidiina ma ansaxayso liwaladihi oo u markhaati furo walaa waladin waladna liwaalidihi oo u markhaati furana ma ansaxayso asalay farac shahaadaة اlasli lifarcihi wa shahaadaة اlfarci liaslihi ma ansaxayso maxaa yeele tuhmadaa meeshaas taalla marka dheeftiisa uu rabaa waalidku wiilkiisa wiilku waalidkiisa waa u eexanaya waa la joojiyey marka walow markhaati ha galaba asagana oo marka shahaadada waxaa ka mida marka waa lagu shuruudda lagu aqbalaayo tuhmad inaysan meeshaas oolin walaa yuqbalu lama aqbalayo kitaabu qaadin qaadi kitaabkiisa ilaa qaadin aakhara qaadi kale oo u qoro fi laxkaami axkaamtii ilaa bacda shahaadati shaahidayni laba markhaati markhaatidood maahan yashhadaani ka markhaati kacaya bimaa fiihi waxa ku jira meesha mararka qaar qaaligan baa wuxuu u baahnaanaya inuu qaali kale warqad u qoro mas'ale xugun ku tacalluqdanoo maalan nin baa halkan laga dacwaystay ninka la dacwaystayna magaalo kaleu jiraa ama gobol kale ayuu joogaa meeshaan maba imaadaba see la yeelayaa marka qaaligaani marka ninkaa xugunka ku saabsan waa inuu kaas u qoro warqad qadaayaad badanoo noocaas waa jiri karaa naagtii oo ninkii dacweynaysa maalan ninkii marka dacwadii baa ku tacalluqdo ma joogo meeshaan se qaali kalaa gobolkiisuu ku nool yahay kan kaasoo warqad u qoraa marka ninkaas wuxuu leeyahay maxkamadda keen qadiyadaana taalla marka sidaas ha yeelo nacam oo meeshan baa xaq looga leeyahay uga dayacan waa in laga fuliyaa ama laga helaa ayb marka warqadda uu qaaliga qoraayo wuxuu leeyahay marka waa inuu qaaligan markhaati sameeyo laba nin markhaatigaleenu soo qabanayaa warqadii buu qorayaa waa tusayaa nacam warqaddaa ma aragtaan waa u akrinaya waa saxeexayaa markaa markhaati ka noqduu leeyahay warqaddii qof ama ciddii loo dhiibaba markaas qaaligaa kale markay u tagto markhaatiyaalkaana u qoran waas waa lagu dhaqmi karaa marka haddaan laakiin markhaati jirin warqad iska socoto waa diidayeen iyaga waxaan dhanna waxaa keenayo fasaadku markuu iska bateen ilaa bukhaariga kitaab اlaxkaam masaladan marka uu ka hadlayaa marka kaiir min alculamaana inaan markhaati loo baahnayn bay qabaan ayb bacd اlaxaadiidna waa tusaysaa markhaatiba inaan la rabin laakiin maadaama waxaan xuquuq ay yihiin oo in layska hubsadaa dadka maanta joogana waa ka sii shar badan yihiin kuwii hore waxaa laga yaabaa qaalidan warqadda inta laga soo xado la qoro saxiixiisa la koobiyeeyo meel kale wax looga qaatana ama wax lagu dhibo siaysan u imaanin marka markhaatiyaal markhaati galeen haddaysan wadanin waa lagu celinaa qofka orod bax warqadan markhaati u keenaa laleeyahay inuu ninkaas soo qoray qaaligaas ayb qaadigu marka cilmigiisa inuu wax ku xukumo iyo haa'ib inuu xukumo iyo masaa-ishaasaa haddana jirta nacam ayb qaaligii marka inuu haa'ib qof maqan waa xukumi karaa nacam oo qofkii marka shardi maaha inuu goobta joogo la xukumaayo nacam hadday mutacadir noqoto meeshiisaas warqad waa uga qori karaa oo uu qadiyaadka io ku su'aalayo cilmigiisa inuu wax ku xukumo madhabku wuxuu leeyahay wixii aan xuduud ahayn waa la ogolyahay yani isaga cilmigiisii waa qaaligii isagaaba ogba qadiyadu inay saan tahay bina'an calaa cilmihi inta wax ku dhiso xugun ma ka soo saari karaa waxay leeyihiin wixii aan xuduud ahayn haa laakiin hadday xuduud tahay maya waa in markhaati ictiraaf la helo cilmigiisa ma soconayo keliya wabilahi towfiiq sal اllah slm alى nabiyina mxamed bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجmaعiin ama bacdu fasl fi اlqismati qaybintii axkaamteedii caddaynteedii buu u fasal yahay waa bikasri اlqaafi alsmu min qasama shaya qasman waana qeybta sharciga hadda meeshaan fasal gaara wuxuu uga dhigay ama qismada meeshaan hadda joogto sharcan waxaa weeyaan tamyiizu bacdi alansibaa'i min bacdin biariiqi اlaati nasiibyada dadka ay kaleay helaan oo ay wadaagaan loo kala qaybiyo oo la kala sooco qofkan nasiibkiisa laga sooco midkan kale nasiibkiisa si sharciga waafaqsan looga kala sooco taasuu marka halkan uga hadlayaa dadkii wax wada leh see loogu qaybinaho ayb ama waxaasi dhaxal ha noqoto ama wax ay shirkad u leeyihiin ha noqoto la kala bixinaayo ile dhaxalka laftirkiisa shay isku daran waay dad badanuu ka dhexeeyaa markii nin walba qadarkiisa la ogaado ayb wayaftaqiru wuxuu u baahanayaa alqaasimu midka qaybinayo wax qaybinayo ilaa sabcati sharaa'ida toddoba shardi alislaamu islaamnimo waalbuluuqu qaangaar waalcaqlu caqli waalxuriyatu xornimo addoonkii baa baxay waadukuuriyatu ninnimo oo naagtii iyadu marka wax ma qaybinayso waalcadaalatu cadaaladii faasiqi baa baxay waalxisaabu iyo wamacrifatu alxisaabi xisaab garashadeeda oo qofaan xisaabtii aqoonin waxba ma qaybin karo ayb fain taraada ashariikaani fain taraadaa hadday raalli noqdaan ashariikaani labada wax wadaagayso labada wax wadaagaan biman ay raalli ku noqdaan qof yaqsimu u qaybiya baynahumaa dhexdooda lam yaftaqir u baahan maayo ilaa daalika shuruudahaas lasoo taxayo tirada badan u baahan maayo wax badan oo ka mid a ayb hadday iyagu marka raalli ku yihiin ayb fain taraadaa hadday raalli iskaga yihiin ashariikaani labada wax wadaagayso oo shirkada loo wax loo qaybin rabo biman qof yaqsimu ay ku raalli noqdaan u qaybinayo baynahumaa dhexdooda lam yaftaqir ilaa daalika waxyaabahaas qaasimkaasi lam yaftaqir qaasimkii u baahan maayo ilaa daalika shuruudahaas lasoo xusay wain kaana haddii uu yahay fi lqismati qaybta taqwiimun qiimayn shay baa la rabaa in lasoo qiimeeyo waxa la qaybinayo wax taqwiim u baahan lam yaqtasir ku koobnaan maayo oo ku gaabin maayo fiihi isaga dhexdiisa ku gaabnaan maayo calaa aqala min itnayni laba wax ka yar yacnii hal qaasim ma ku filno waay haddii wax taqwiimin iyo loo baahan yahay laba nin oo kala gaar inay soo qiimeeyaan waay waxaas nacam oo kan kanu u dhigmaa kanna kanu u dhigmaa kan qiimihiisu intaas waayo sidaas marka inay yidhaahdaan wain kaana haddii uu yahay fi lqismati qismada dhexdeeda taqwiimun wain kaana taqwiimun taqwiim fi lqismati qeybta dhexdeeda haddii uu ahaaday lam yaqtasir fiihi ku koobsan maayo oo ku gaabsan maayo ayb fiihi ay fi lmaali lmaqsuumi yacnii maalkii la qaybinayay calaa aqala min inayni laba wax ka yar lagu gaabin maayo oo inay laba ahaadaan hal qaasim kuma filna ayb wixii taqwiim u baahan yihiin waidaa dacaa axadu shariikayni haddii uu yeedho shariikahu shariigiisa kale ilaa qismati maa shay qaybintiisa oo ugu yeedho laa darara dhib fiihi dhexdiisa uusan ahaanin lazima alaakhara ka kale waxaa ku laasimaya ijaabatuhu inuu yeelo laba ninoo wax wadaago wax iskaga dhexeeyaan dhexdooda yaa mid waxa uu yidhi alaa wixii aan kala qaybinno ilaa shirkadii hore waxaan u soo marnay oo iska caqdi jaais ay ahayd aan kala qaybsanna haddii uu yidhaahdo ma diidi kara marka inuu waxaa laasim kuwa ah inuu yeelo uu ajiibo hadduu diidana waa la qasbaa markaas ayb intaas waa inta uu fasalka uga hadlay ayb waxyaabaha la qaybinayo naftirkoodana saddex ay u qaybsamaan ayb oo shaarixan marka waa sheegaya ibnulqaasimka waclam ana alqismata calaa anwaacin buu yihi qaybintu waa noocyo axaduhaa alqismaةu biاlأjزاء midda hore waxaa la yidhaha alqismaةu biاlأjزاء jusas gaballo in wax lagu qaybiyo wa tusamaa qismaة اlmutashaabihaat baa la yidhaha waxyaabaha isku eg eg qaybintooda ka qismaةi اlmihliyaati min xubuubin wagayriha dadkii maalan masagay wada leeyihiin ayb halkan marka waxaa taallo konton loor masage dhan oo kala taal maalan nisay nisay u kala leeyihin waa alqismaةu biاlأjزاء ayb qismaة اlmutashaabihaatna waa la yidhaahdaa fatujaزaءu اlansibaaءu waa la kala qaybqaybina marka qaybihii kaylan fii makiilin beeg ayaa loo qaybinaya wixii beeg maayo wa wasnan fii mawsuunin miisaan wixii miisaan maayo wadarcan fii madruucin wixii la taakayn karana in la taakeeyo ayb wixii waa isku wada mid kalama qiimo badna waa dhul asaga dhan isku mid ah isku qiimaa maalan nus iyo nusay u kala leeyihiin maalan afar qofaa shirko ku ah waxay u kala leeyihiin yacnii saami isla egay ku leeyihiin afar u qaybi dhulkii qayb qayb qayb qayb markaad kala xadayso oo kala habayso yaa qorituur u samaynaya marka nin walbaa qaybka uu qaadan lahaa ayb ilaa dadkan hadhow kan waxaa laga yaabaa inuu yidha aniga kan ma raba deris inuu ila noqdo xagga inaan u ma rabo iyo waxaasaa imaan karto waa loo qori tuuraa markaas waa wixii marka eh, qismat اlmiliyaat sidaas goobtii badarka ahay waa loo kala qaybinaa nin walbaa qaybta uu qaadanaayo qorituuro ku qaadanaa waan isla egyihiin taas waa qaybka koowaad النوع الثاني nooca labaad alqismaة bالtacdiil alqismaة bالtacdiili lلsihaam saamiyaalkii in lagu jimeeyo wixii saami isqaadan karaa laysla ekaynaya alqismaةu bالtacdiili lلsihaam ayb nasiibyadii qof walba oo helay ayaa kala qiimo badan maalan ayb markaasoo kale marka de waa in wixiina la qiimeeyo say isugu qiimo eg yihiinna looga dhiga saami saami say noqone maalan wuxuu ku yidhi wahiya alanصibaaءu biاlqiimati waaye ka ardin dhul takhtalifu qiimaةu أجزaa'iha dhul aan isku qiimi ahayn oo qiimooyinkooda ay kala iskhilkhilaafsan tahay maayqiimahoodu muxuu kala duwan yahayna biquwati imbaatin ow qurbi maa'in dhulkii mid biyo u dhow yahay webigiibuu xigaa xaggiisi maalan ama fartiibuu u dhow yahay ama biquwati imbaatin aad baa wax uga soo dhalanaya dhul fiican waa oo aan dhagax iyo waxaas cusbo iyo midna aan lahaynoo si fiican uga soo dhalanayo ama waa ka qiimo badan yahay si kale uga qiimo badan yahay annaga hadda misaalkeenna badanaa laamiguu soo xigaaba maalan waa booska koowaad wayna booska koowaad ninka helo iyo booska shanaad ninka helo isku mid maaha ayb qiimi dheeraadu marka leeyahay ama qiimigaas ha ku helo biyo u dhow ama ha ku helo wax si fiican ay uga baxayaan ama ha ku helo ganacsigii iyo laamigii iyo waxa inuu u dhow yahay ayb dhulkaas marka waa wada leeyihiin inay wadaagaan nin baa uga dhintay maalan laba wiiloo isla dhalatay ayb marka in la yidhaahdo inta hore adiga qaado inta dambena nin kale la siiyo ma saas cadaalad maaha ayb tanoo kale marka say la yeela wa takuunu اlardu baynahumaa nisfayni dhulkiina marka nus iyo nus bay u kala leeyihiin wayusaawii uluثa اlardi maala lijawdatihi wayusaawii uluثu اlardi maala lijawdatihi uluyha dhulkii maalan kii wanaagsanaay wuxuu u dhigmaa yacnii ulukiisa isaga ayaa laba uloo kan kale u dhigma oo maalan dhulka booska koowaadoo laamigu waa waxaa laga yaabaa inuu yahay markuu soddon kun oo dollar yahay boosaska dambe toban kun oo dollar waay maxay isu dhigmaan marka nisbadooda uluiyo uluynu kale isu yihiin ayb saasoo kale markaad ka qiyaasato oo kan uludkiisii ou kaas labadiisii ulud la eg yahay markaasoo kale see loo qaybina see la yeelaa wuxuu yidhi marka fa yujcalu auluثu ulu baa waxaa laga dhigayaa sahman saami wاuluثaanina sahmana laga dhigayaa saami kan hal saamiya laga soo qaadaa laba boosoo dambana hal saamiya laga soo qaadaa ilaa xagga lacagtay saas iskaga mid ka yihiin soo maa ma la fahmayn qiimahooda unbaa ayaa saami looga kala dhiga hal boos oo meeshaana laba boos oo kanuu la mid noqonaan hal boos oo hore ah iyo laba dambe ah isku mid noqonaya ile lacag ahaanay isku mid yihiin kan marka uu yahay soddon kun labadaanoo laysku daraybaa soddon noqonaya han iyo toban han iyo toban yay kala yihiin marka see la yeelaya hal boos oo hore iyo laba boosoo hore hal saami hal saamiyaa laga dhigaa sidaasaa marka wax loogu qaybina ninkii kan hore qaato maalan looguna qori tuura kan hore ninkii qaato labow kanka dambe uu helaa marka isaguna nacam xagga qiimihii marka isku mid ay ka noqoneen laakiin aan ekaanno qaybtii horena anaa qaadanayo waa de wax cadaalad saas maa fayujcalu الثuluثu sahman wالثuluثaani sahman wayakfii fii hada الnowci waladii qablahu qaasimu waaxidu ayb nooca saddexaad alqismaةu biraddi baa layiha nacam waxbaa laysu celina oo maxay tahay markaasi bian yakuuna fii axadi jaanibay اlardi almushtarakati bi'run dhulkan laysla leeyahay qayb ceelaa ku yaalla ow shajarun ama geed miroodaa ku yaallaba qayb maala laa yumkinu qismatuhu aan la qaybin karin geed ma la qaybin karan see la yeelayaa marka waa loo qori tuuraa fayuraddu fayaruddu wuu celinayaa man ya'khuduhu biاlqismati qaybta ninkii wax ku qaatay allatii akhrajatha alqurcatu qorituurka qaybtiisa ninkii wax ku helay qisطa qiimati kullin min albi'ri aw ishajari fi lmihaali اlmadkuuri maalan dhulkii ceela meel uga yaallo labaa loo kala qaybay nusii nusay u kala lahaayeen waa loo qori tuuray ceelkii nin buu ku soo aaday dhulkii ceelka ku yaallay nin buu ku soo aaday ninkan maxaa laga rabaana ceelkan ha la qiimeeyaa laleeyahay marka ceelkii markii la qiimeeyo nus ayuu celinaa marka ninkii kale u celina ilaa nus isagaa lahay moogtahay waa wada lahaayeen nuskan dambe marka xaggaaska lagu ku celinaya alqismatu biraddi baa la yidhaha marka nacam geedaa ku yaalla maalan ardada ninkan uu helay qaybta uu ka helay geedahan hala qiimeeyo boqol kunoo dollar ay noqdeen kontanuu siinayaa ninkaas kale nacam bisgeedkiisana asaa iskale dhulkiisii nacam saddexdaas qaybood baa marka wax loo qaybiyaa badanaana baahi badanaa loo qabaa nacam qaybtan oo dad ishaysto waxaa arkaysaa marka dad looga tegay dhul laamiga ilaa gadaal ku dherarsan oo kale maalan say u kala qaadanayaan siday u kala qaadan karaan in sidaan marka la yeelo qaybta dhexe ayb oo horta ashyaadii qiimo in laysugu qiimeeyo ayb oo say isugu kala dhigdhigmaan la fiiriyo booska labaad kan koowaad nisbadiisu intay ka tahay kan shanaad nisbada muxuu ka noqonayaa markii sidaas la ogaado bilqiimati baa marka saami saami looga dhigaa ee lama dhahayo hal boos iyo hal boos iyo hal boosa isla eg eg ma la dhahayo ayb waxaa laga yaabaa shan boos inay israacdo hal saami noqdaan hal boosna uu keligii saami meel ku joogo hadhow marka kuwaas markii sidaas loo kala qaybiyo la kala ogaado dadkii waa loo qori tuura marka nin walba intuu ka hela marka cadaaladiina waa ku jirtaayo ninka horay waaye ee gadaal helay uu ka boos batay ninkan hore isaganhaddii marka waxaan la qaybin karin meeshii ay yaallaanna alqismatu biraddi baa lagu dhaqmaanayb wa haddii la kala qaybin karaana si egaa loogu qaybina iyagana saddexdaa qaybood bay kala leeyihin markaa marka wain kaana taqwiimun taqwiim fi lqismati qismada dhexdeeda hadduu ahaanayo lam yaktasir ku gaabsan maayo qofkii fiihi fi lmaali maalka dhexdiisa calaa aqali min inayni laba wax ka yar nacam waa inay laba isla qiimeeyaan waidaa dacaa axadu shariikayni labada wadaagaysa midkood haddii uu sheegto shariikahu shariigiisii oo ugu yeero yacni oo ugu yeero ilaa qismati maa shay qaybintiisa laa darara dhib fiihi dhexdiisa uunan ku sugnayn lazima alaakhara <coughs> kan kale waxaa ku laasimaya ijaabatuhu inuu yeelo <coughs> hadduu diidana waa <coughs> oo qaadigii marka qasab buu marka wuxuu uga qaadayaa marka ayaa qaybtii marka lagu gelayaa shanigeeda faslun fi اdacwa wاlbayinaati fi اdacaawi sheegashada qof qof xaq ku sheegtay iyo walbayinaati markaatiyaalkii <clears throat> waidaa kaana haddii uu ahaado maca almudacii mudaciga bayinatun markaati hadday maciise tahay samicahaa wuu dhagaysanayaa alxaakimu xaakimkii waxakama lahu wuuna u xukumayaa mudacigii bihaa markhaatidaaba ugu xukumayaa waxakama waa u xukumayaa lahu lilmudaciibu u xukumayaa maalkii bihaa bishahaadati ama bihaa bilbayinati markhaatidiiba ugu xukumaya markhaati marka dooraan usoo marna in la dhegaysan karo markhaati markhaati gal ah wain lam takun haddaysan u ahaanin lahu isaga bayinatun markhaati wain lam tuujad bayinatun markhaati haddaan la helin lahu isaga aan loo helin falqowlu qowlka qowlulmudacaa calayhi qowlka la dhegaysanayo falqowlu aladii yusmacu qowlka la maqlaayo qowlulmudacaa calayhi kan korkiisa lagu sheeganayo waay biyamiinihi maca yamiinihi lala qabo markhaati ma haysaa maya muddacigan mudacaa calayhi baan dhegaysanaynayo laleeyahay maxaad adiga leedaha waa inkiray ama waa qirtay labadaasay noqone hadduu qirtay baabul iqraaran ku soo marnay waa laga rabaa xaqi markaa haddii yacnii qof iqraarka uu ka suurtogelayo uu yahay isagoo kale haddii uunan qiranin laakiin ou munkir ou noqdo dhaar waay marwaa la dhaaranaya muddaca calayhigii marka hadduu dhaarto haddii uu muddaca calayhigii dhaarto bis waay marka waa ka beri noqonaa xaqaas ninkaas ninkii labadii markhaatiyo la rabay xuquuqda lagu mutaysanaya waa soo waayey hal markhaatiyo soo helay halkaas markhaati iyo dhaar waa loogu xukumi karaa oo markhaatidii labaad dhaarta booskeeda waa u kartaa mudaca calayhi yemiin marduudo ah oo la celiyeyna waxbaa ku mutaysan karaan dhaartii haddii uu ka cabsado mudaca calayhiga waxaa lagu soo celinaa haddana mudicigii hadduu dhaartii marka dhaarto mudicigii waa loo xukumaa ibnulqayim marka wuxuu yidhaahdaa sababka loogu xukumaa waxay tahay mukuulku waa qariino baqdintii uu dhaarta ka baqay waa qariino waa tuhu dhaartiina waa shay kale waa labadaasna laysku kabaa markayamiin marduudo ah marka dhaar oo la soo celiyo qofkii lagu celiyey wain lam takun haddaysan ahaanin lahu isaga bayinatun markhaati haddaynan u ahaanin oon la helin markhaati waaye falqowlu qowlka la maqlaya qowlulmudacaa calayhi waa mudacaa calayhiga qowlkiisa biyamiinihi maca yamiinihi lala qabo fa kala haddii uu markaa cabsado can ilyamiini dhaartii uu ka cabsado ruddat dhaartii waa la celinayaa cala almudacii mudaciga lagu celinaya dhaartii fayaxlifu waa dhaaranayaa marka mudacigii wayastaxiqu waana mutaysanaya wixii maalka ah sababka marka waa maa labadii markhaati weli waa joogaan un labadii markhaati booskooda waxaa la gelinayaa nukuulka oo qariino ah iyo dhaarta waidaa tadaacayaa hadday isku sheegtaan labadooda shay-an wax waxa oo fii yadi axadihimaa midkood gacantiisa ku jiro falqowlu qowlka la maqlayo qowlu saaxibi saaxibiilyaddi gacanta ninka waxa ku hayo gacanta saaxibkeeda yaa la maqlaa biyamiinihi maca yamiinihi baa lagu maqlaa shay bay isku qabsadeen labadooda anaale iyo anaale nin baana haayo shayga ninka haayo qowlkiisa la dhegaysanayaa biyamiinihi adiga dhaaraa la leeyana waxaan leedahay <clears throat> waa dhaaranayaa marka hadduu dhaarto bisidii buu ku tegay wixii uu ku haysanayaa kaas qowlkiisaa marka la dhegaysanaya wain kaana fii aydiihimaa labadooda gacmood buu ku jiraa shaygii kanna waa jooga kanna waa haystaa waa wada haystaan wixii taxaalafaa way dhaaranayaan markaas labadooda nin kastaa marka waa dhaaranaya ayb wa jucila waxaa la yeelayaa shaygaas ay isku sheegteen oo isku haystaanna beynahumaa dhexdooda nisfayni waa loo kala goynaya markaas ayb ayb marka sidaasa ah marka ayaa la yeelayaa ayb ayb wain kaana haddii uu yahay haygu wain kaana haddii uu yahay huwa shaygu fii aydiihimaa gacmahooda uu ku dhex jiro taxaalafaa way isu dhaaranayaan labadooda mid kasta waa dhaaranaya wa jucila waa la yeelayaa shayga laysu sheeganayo baynahumaa dhexdoodii baa la yeelayaa nisfayni laba isagoo waman xalafa calaa ficli nafsihi waman qofkii xalafa dhaartay calaa ficli nafsihi ficil nafsadiisa ka ahaaday korkeeda qofkii ku dhaaranayo ihbaatan ow nafyan ficil isaga ku saabsan oo ku dhaaranayo wax isaga uu sameeyey waa sameeyey ama ma samaynin buu rabaa inuu dhahno taasaa marka uu ku dhaaranaya xalafa wuu dhaaranaya marka cala albati goyn buu ku dhaaranaya iyo walqadci gonaan naan maxaa laga wadaa go hadda ma ogi maku dhaaranayo ma ogi maku dhaa mar haddii ficilkiisu waxaan ay yihiin waa sameeyey iyo ma samayninuu ku dhaaranaya man ee ma dhahaayo inaan sameeyey ma ogi aniga inaanan samaynin ma ogi iyo ma dhahaayo sidaas cala albati waalqaci marka macnaheeda sidaas dhaartii baa marka waxaa soo galay ficlu nafsihi ihbaat ama nafyi waxaan waa samaysay iyo ma samaynin markaa wuxuu leeyahay wallaahi baan ku dhaartay ma samaynin waxaas wallaahi baan ku dhaartay waa sameeyey ficilkaas laakiin waxaa laga diidayaa inuu yidhaahdo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay waxaas ma ogi inaan sameeyey aniga ma ogida meesha ka bixi cala walqadci buu ku dhaaran marka albatu walqacuna waa isku macno waa min baabi cadfi tafsiir waman xalafa qofkii dhaaranayana calaa ficli hayrihi hayrkiis ficil uu sameeyey buu ku dhaaranaya fain kaana ibaatan tafsiil geli marka fain kaana haddii uu yahay waxaas ibaatan wax la sugaayo xalafa cala albati wاlqaطci kayrkiis ficil ou ka yimid ayuu rabaa inuu ku dhaarto ninkaa ninkaa ninkaa waxaas buu sameeyeyuu rabaa inuu dhaho ibaat markay tahay waa waa waa cala albati wاlqaطci waa goynay wallaahi waxaan ku dhaartay ninkan inuu waxaas sameeyey buu dhahay nafyi markay tahayna wain kaana nafyan hadduu nafyi yahayna xalafa wuu dhaaranaya calaa nafyi اlcilmi ogaan aan buu ku dhaaranaya bisna hadday waaan ninkaa hebel waxaan ma samaynin hadday tahay ficilkiisi maaha waa ficlu hayrihi sida loo waa ku dhaaranayana waa nafyi ma jasmina ma goynaayo markaas cadam اlcilmi wallaahi baan ku dhaartay nink ninkaa hebel ah waxaas inuunan samaynin inaan ogaan ku dhaartay marka ma goynaayo cadamulcilmi buu ku dhaaranaya inuusan ogeyn isaga waxaasa soo samaynayo waxaasoo samaynaya ninkan ma aragtay baa la yidhi wallaahi baan ku dhaartay inaanan ogeyn ama arkin buu dhahay isagoo waxa samaynaya bati marka maaha ma samaynin ma dhahay saasaa marka u kala gooye wain kaana haddii uu yahay nafyan nafyi oo muطlaq ah xalafa uu dhaaranaya calaa nafyi اlcilmi nafyulcilmiga see waayna wahuwa anahu laa yaclamu ana hayrahu facala kada wallaahi baan ku dhaartay hayrkay waxaas in uunan samaynin inuusan ogeynu ku dhaarnafyiga mulaqa marka kaas waa nafyiga maxsuurka ahna fayaxlifu fiihi shaksu cala albati nafyiga marka nafyi mulaqa baa la sheega oo dhaartiisu marka waxay noqonaysaa inuunan ogeyn ayb ficilkan hayrkay waxaan inuusan yani samayntiisii inuunan ogeynuu ku dhaaranaya ee ma jisminay ma samaynin ma dhahayo ma ogi buu leeyahafaslun fi shahaadaati markhaatiyaalkii axkaamtoodiibuu u fasal yahay walaa tuqbalu lama aqbalo ashahaadatu markhaatidii ilaa miman unbaa laga aqbalaa ijtamacad fiihi ay ku kulantay dhexdiisa khamsu khisaalin shan arrimood alislaamu islaamnimo waalbuluuqu qaangaar waalcaqlu caqli alislaam markuu le gaalka shahaadadiisa lama aqbalo <clears throat> laakiin mar la aqbalayaa jirto gaalka shahaadadiisa hal mar oo markaasna waxay tahay haddii qof muslima safar iyagoo qolo gaala ou la galay oo markaas ay geeridii kusoo soo degdegtayoo ninkii sakaraadka uu kusoo uu soo koray ma maalka oo wato iyo wixii dardaarana uu rabo inuu markaa dardaarmo ou qoro qof muslimana meeshaas uunan joogin oonan la soconin laba gaaladii ka mida inuu markhaati ka dhiga oo dardaaran inuu qoro iyagana ay markhaati ka noqdaan waa bannaan tahay yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum اlmowtu xiina alwasiyati اثnaani dawaa cadlin minkum aw aakharaani min gayrikum in antum darabtum fi اlardi faasaabatkum musiibaة اlmowt taxbisuunahumaa min bacdi الsalaati fayuqsimaani biاllahi ilى akhir اlaaya marka geeridii markay ku timaado sidaas uu yeelaya taas marka waa bannaantahay culammada qaarna aayaddaas oo mansuukhaa la yidhaahdeen sideeda gaal markhaati dhan maba lahaba qaarna halkaasay ka soo reebaanoo taasoo kale waa bannaantaay leeyihin qur-aankaa ka soo degay suuratulmaa'ida waaye suuratulmaa'idana aakhir maa nazala waaye qisadii tamiim addaarina macruuf waaye oo tamiim iyo nin kale oo markaas gaala iyagu ahaayeen ayaa nin muslina wasiyadiisay markhaati ka noqdeen ti marka aayadda ay tilmaantay markii haddii la tuhma laakiin labadaas gaal laba nin oo ninkaas dhintay dad ugu dhow ayaa iyagana dhaaranaya fain cuira calaa annahuma istaxaqaa iman faaakharaani yaquumaani maqaamahumaa min aladiina istaxaqa calayhim alwlayaan fayuqsimaani billaahi la shahaadatuna axaqu min shahaadatihimaa saasay ku dhaaranayaan walbuluuqu qaangaar ilmo yaryar markhaatidooda iyadana ma leh mumayiz ba iska ahaada haddii la doono falaa tuqbalu shahaadatu sabiyin walow muraahiqan meeshaan marka ibnulqayim war dheer iyo baxi buu ka bixiyaa waxyaabaha wuxuu leeyahay sida haalibka ah ilmo maahane wax kale aysan arki karin oo kale haddii qariina ay jirto waa layska wehelin karaa marka waa la yeeli karaa in ilmihii shahaadadooda iyo qariinadaas laysku kabkabo xugun waa laga dhalin karaa iclaam اlmuwaqiciinka saas waa sheegaanmarka de ilmaha yararka waxyaabaha badanaa soo noqnoqdo waxaa ugu badan ilmo yaryaroo wax isgaarsiiyey oo markhaati dad waaweyn aan loo haynin marka dhaartaasoo kale marka ilmo sida loo waxaynayo waa dhib badan tahay ibnulqayim meelahaas oo meelaha uu sheegayo meelaha ilmuhu ku ciyaaraan oo qaalib ilmo un ku ah oo dad waaweyn aysan joogin oo kale waxa ka dhaco haddii qariinada loo arko inay ilmaha run sheegayaan oo kale waa la cuska karaayo leeyahaddii kale xuquuq badan baa ku baaba'aysa uleedan sidaa la yeeli wاlcaqlu majnuun aa baxay isagana wاlxuriyatu xornimo addoonkii markhaati male isagana wاlcadaalatu cadaaladii faasiq markhaati ma galo faasiq marka waa ninaan alla kacabsi lahayn walilcadaalati khamsu sharaa'ida cadaaladii shan shardi bay leedahay marka an yakuuna inuu ahaado qofka mujtaniban mid ka dheera mid ka dheeraado lilkabaa'iri dunuubta waaweyn ku ka dheer inuu yahay dunuubta waaweyn mid ka fogaada inuu yahay hayra musirin ku daa'imo uusan ahayn cala alqaliili wax yar oo min asakaa'iri ah sakaairtana yani waxooda yaryar inuusan daa'imin saliima sariirati sariiradiisu marka ay nabad gashan tahay caqiidaduu ka wadaa asariira hunaa marka saliima alcaqiidati buu ka wadaa nacam shahaadada marka mubtadica lama aqbalaayo ee waxaasuu leeyahay marka mubtadica marka laba u qaybi bidcada mukafira iyo hayru mukafira hayru mukafirada iyada waa la aqbalaa shahaadadeeda haddii qofkaasi riibo iyo aynan gelin imaamu shaafici baa waxaa laga wariyey inuu yidhi aqbaluu shahaadata ahli اlahwaa'i ila alkhaaabiyata ahlu ahwaada dadka ahlubidcada markhaatidooda waa yeelayaa buu yidhi ilaa kuwa khaaabiyada la dhaho sheecada ka mida maahane maxaa yeele kuwaasi wixii ayaga madhabkooda waafaqaya in been lagu sheego ayay qabaan marka nin beentiiba ka dhiganaayo isaga wax eh, hadday anfacayso madhabkiisa been aan ka dhowrsanaynin maya laakiin waa la heli karaa nin ahlu bidca ah oo runta ku dadaalayo oo inuu been sheego ay wax walba kala weyn tahay ayb oo isaga caqiidadu ka hadlaysan tahay laakiin sidiisa kale aan been iyo isdabamarsiis iyo aan lagu aqooninoo dhowrsi badan kaasoo kale marka haddii uu yahay wax bidcadiisa taageeraayana aysan ahayn waxa haddaan marka cadowtooyo iyo baabka kale waa iyada cadowtooyo iyo yani iyo tuhuma haddaynan gelin marhaatidiisu marhaati ahaantiisu isaga waa iska galaan marhaati ma'muuna aladabi caradiisa markaa laga aamin yahay oo ma'muunan cinda alhadabina nusakha qaaraa dhigaya nacam maxaa laga wadaa nin markuu caroodo xoogaa isxakamayn karoo diin waasic diiniyo ka celiyo inuu waxuu rabo sameeyo nin leh inuu yahay ma'muuna aladabi muxaafidan dhowro calaa muru'ati milihi isagoo kale wixii akhyaarnimadiisa ahna ilaashado ayb dadku isku heer ma wada aha nin qolo walbaa marka waxay leedahay wax iyaga muru'a u ah muru'adu marka curfiga unbaa xadidaya qof yacnii muru'adu waa akhyaarnimada shay laysdhihi karo war ninkan dadkuba ay kula yaabayaan ninkan hebel oo mansiladaas jooga ma waxaan samaynaya waxa ay isleeyihiin inuu ka fogaado faslun walxuquuqu darbaani horena wuxuu usoo sheegay iyadoo shuruud markhaatida la dhan ayaa qofkiio shuruudahan oo dhan haysta haddana markhaati laga aqbalayo waa goormo idaa kaana fi shahaadati haddii yanii idaa طara'a fi shahaadati tuhmatun hadday tuhmad soo gasha shahaadada ma la yeelayo tuhmadii marka maxay noqon kartaa asal ee farac waalid iyo wiilkiisaa isu markhaati furaayo wiil iyo waalidkii markaasoo kale maya faslu fii anwaaci اlxuquuqi wa nisaabi shuhuudi xuquuqda anwaacdeeda iyo markhaatida nisaabkooda wاlxuquuqu darbaani wاlxuquuqu xuquuqdii darbaani duu darbayni <clears throat> laba nooc yay u saaxiib tahay waa laba nooc xaqullaahi tacaala ilaahay xaqiisa wa xaquaadamiyi iyo aadami xaqiisa marka xaqullaahi xuduuddii iyo ka wadaa aan qadafka kii qadafka aan ahayn xaquaadamiyi aadamiga xaqiisa faama xuquuqu اlaadamiyiina aadamiga xuquuqdooda faalaaaةu adrubin saddex nooc darbu nooc laa yuqbalu fiihi dhexdiisa laguma aqbalo ilaa shaahidaani laba markhaati dakaraani oo nin ah wahuwa maa shay weeyaan laa yuqsadu minhu aan loola qasdin almaalu maal oo wixii aan maal ku saabsanayn labaa marka ayaa ayaa lagu kaaaa ayaa fiirinaysa ayb wayaطalicu calayhi ay arkayaan oy fiirinayaan arijaalu ragga ay fiiriyaanna sida qaalibka ah. wax ragga inay erarkaan ay badan tahay maalna aan hadda marka loola qasdaynin furiinka iyo nikaax iyo kale wana nikaaxi iyo furiinkii iyo kale maalna kuma jira hadda loolama qasda nikaax maqsuudkiisu maal ma ah waa soo geli karaa maal laakiin ogo sadaaqi iyo meher baa ku sugnaada soo maha meherku soo maal maaha isaga laftirkiisa laakiin wuxuu ku soo yidhi maa laa yuqsadu nikaax maxaa loola qasdaa budci baa lagu xalaashadaa xaaraan ah awel iyo maqsuudkiisa waa la yaqaanaa waxa uu leeyahay maqsuudkiisu lacag maaha asaga ayb kaas waa ku marka kanoo kale marka iyo laba markhaati ana wa darbun noocna yuqbalu fiihi waxaa lagu aqbalaa shaahidaani dhexdiisa laba markhaati ow amase rajulun nin iyo imra'ataani laba naagood ow amase shaahidun shaahid hal markhaati iyo wayamiinu dhaar iyo wayamiinu lmuddaci dhaartiisa maa huwa isagu kaasi maa shay weeyaan kaana alqasdu qasadku minhu isaga xaggiisa laga leeyahay almaalu wa huwa isagu maa shay waaye kaana alqasdu qasadka minhu isaga xaggiisa laga leeyahay almaala uu yahay wixii qasadkiisu ou maal yahay maa kaana qasduhu maalan wixii qasadkiisu ou maal iyo tamawul uu yahay waaye kuwaanoo kale marka wixii de madayn la kala qoraayo iyo wixii rahanti iyo wixii buyuucda aan ku soo maraynay baac ile qasadkiis waa maaleh markhaati haddii looga baahdo laba nin ama hal nin iyo laba naag ama haddii dacaawo ay gashana hal markhaati iyo waxaa lagu mutaysan karaa dhaar mudiciga dhaartiisa wadarbun qaybna yuqbalu fiihi waxaa lagu aqbalaa dhexdiisa rajulun nin iyo imra'ataani laba naagood ow amase arbacu niswatin afar naag kii hadda afar naag ma leh ogow nacam naag waxay ka soo geli kartaa hal nin iyo laba naag laakiin nin dhanaaba la waayeyba maal waxayna maalay ku saabsan yihiin afar naagood ma la dhihi karaa marka maadaama eh, naagtu ay shahaadada nisfu rajul ka tahay afar ha laga dhigo hala buuxiyo maya qaybkaas qayb soo dhammaaday waa ugu yaraan hal nin in la helay laba naag ama laba nin ay galaan wadarbun qaybna yuqbalu fiihi waxaa lagu aqbalaa rajulu nin iyo wamra'ataani laba naagood ow arbacu niswatin ama afar naagood wa maa shay weeyaan laa yaطalicu calayhi اrijaalu ragga aynan fiirinaynin sida badan wax sida badan ragga aynan arkin ilaa naadiran maahan maxaa la mida ka wilaadatin waxaydin wa wax nuugmo ku tacalluqo xayd naagti dhiiggeedii aydku akaam baa ku ian ciddadii baa ku idhalmadii oo kale sida badan nimanka ma arki karaan naadiran waa iska suurtagala inay u arkaan ka noocaas oo kale marka afar naag markhaati waa ka noqon kartaa afar naag laakiin waxaad ogaataa marka laba naag iyo dhaar ka waran marka laba naag iyo dhaar wax ku sugnaan kara wax xuquuqoo ku sugnaanayo male laba naag iyo dhaar murdaco keligeed iyada marka ma noqon kartaa hal keligeed markhaatideeda ma la yeeli karaa xadiidkii cuqba waa sheegaa macnahaas kayfa waqad qiila laakiin isaga dalaaladiisa laysku haystaanoo kayfa waqad qiiladaas macnaheedu ma waxay tahay war iskaga tag warac ahaan iyo xalaal miirad ahaan ka xalaal miira miya mase halkan naag markhaatideeda la yeelayo waa socotay miya labadaba waa la yidhaahdaan khilaaf baa ku jira kaas wa amaa xuquuqullaahi ilaahay xuquuqdiisa tacaala eh, wou sarreeyaa ilaahaye falaa tuqbalu laguma aqbala fiiha iyada dhexdeeda annisaau naaga laguma aqbalo naag ma soo gelaysa iyada wahiya xuquuqdaa allana calaa alaaati adrubin saddex nooco darbu nooc laa yuqbalu fiihi laguma aqbalo aqalu min arbacati afar wax ka yar wahuwa zinaa waa zinada xadkii zinada zina markay sugnaanaysa afar baa la rabaa waa soo marnay wadarbun qaybna yuqbalu fiihi waxaa lagu aqbalaa dhexdiisa itnaani labo nin wahuwa maa siwa zinaa wixii zina ka soo haro min alxuduudi xuduudi awa riddadii iyo dariiqnimada iyo shurbulkhamriga iyo sariqada iyo wixiiba zina ka soo haro xuduud baabkeed geli karo laba nin baa waa ku filan wa darbun noocna yuqbalu fiihi waaxidun hal baa lagu aqbalaa hal nin wa huwa hilaalu ramadaan bisha ramadaan dhalashadeeda bisha ramadaan dhalashadeeda iyo bisha shawaal waa kala duwan yihiin ramadaan markuu leeyahy mafhuumuu leeyahay hayru ramadaan ma sugnaa ma la aqbalaayo laba ka yar aynu laba sheegaan ramadaanka marka maxaa loo yeelay cibaadadii baa loo ixtiyaadaya loo dadaalaya marka dambena cibaado sugnaatay baa la rabaa in laga baxo in iyado laftirkeeda aada loo xaqiijiya marka wax looga baxayo marka macnahaas waa sheegaysaa oo xadiidka ibnu cumarna wuxuu ahaa taraa annaasu lhilaala fara'aytuhaa anaa arkay fasaama fa akhbartuhu u sheegay fasaama waamara annaasa bisiyaamihi tan shawaalna xadiid abu daawuud ku suganaa macnihiisu wuxuu ahaa laba in lagu aqbalaayo yuu tusaayo laga qaadanayo ayb saasaana culammadu ay u badan yihiin hilaalu shawaalna labo kanna hal imaamu shaafic isaga laba qowlaa kan ramadaanka laga haya laakiin qowlka xooga badan waa hal marqaati inay ku filan tahay madhabkana qowlkaas waa isaga uu ku socdaa ayb oo waxaa laga wariyey imaamu shaafici inuu yidhi haddii nas uunan ahaa xadiidkaas ibnu cumar haddii uusan ahaa qiyaasku labay ahaa in lagu aqbalo laba ka yar inaan la yeelin sida kasaa'ir shuhuur qiyaasku saasuu noqon lahaa buu yidhi laakiin hal markhaati waxaan ramadaan ugu yeelnay naskaa ku soo arooray saddexdaas nooc way marka walaa tuqbalu lama aqbalo shahaadat اlacmaa marka walaa tuqbalu ma la aqbalaayo shahaadat اlacmaa marka bishii dulxijana see la yeelaya iyadoo laftirkeeda bisha dulxijo iyadana de wuquufkii carafa ku xiran soo maha laba markhaatiya idana lagu rabaa hal maya ramadaan unbaa hal may lagu soo gelaa walaa tuqbalu ma la aqbalayo shahaadat lacmaa dhoolihii markhaatidiisii ilaa fii khamsati mawaadica shan meel maahani almowtu geeri inuu geeri ka markhaati kaco wاnasabu nasab lidakarin ow unhaa u sugnaada min abin aw qabiilatin iyo wixii la mida wاlmilku milki almuطlaqu milki muطlaqoo la sii daayey watarjamatu tarjamadii tarjamo waa ka markhaati kici karaa laba nin nin baa nin u afceliyey ninkan waa dhegaysanaya nacam markhaati wuu ka noqon karaa ila dhegaysi wax ku xiran waay taas ayb iyo wamaa wixii shahida bihi oo ku markhaati kacay qabla alcamaa indhala-aantii intuusa indhabeelin ka hor wixii uu markhaati ka ahayna waa ka markhaati kici karaa wa cala almadbuuطi iyo shay la dabdiyey oo suurad suuradiisa la dabdiyey suuradiis marka waxay tahay an yuqira shaksun fii uduni acmaa bicitqin aw طalaaqin lishaksin yacrifu ismahu wa nasabahu shayga madbuudka waa maxay nin baa indhoolihiibuu dhegta u saaray afka markaasuu wuxuu yidhi addoonkii hebel hebel ahaa waa xoreeyey indhoolahan addoonkan waa yaqaanaa nasabkiisa iyo magaciisa waa ku markhaati furi karaa waa kan markhaati noqon karaa waxaasoo kale walaa tuqbalu lama aqbalo shahaadatu jaarin mid soo jiidaya linafsihi nafsadiisa nafcan usoo jiidayana lama aqbalo walaa daaficin mid dafcinaya canhaa nafsadiisa xaggeeda dararan dhibka riixayana lagama aqbalo markhaatida aad furayso hadday adiga nafci kuu soo jiidaysa ma lagaa yeelaya ila tuhmaa joogto liwujuudi tuhmatin fiiha ama markhaatidaada haddii la maqlo dhib adiga kuu imaan lahaabaa kaa riix ayaa kaa dafcismaayo maya qofka naftiisa mar walba waa jecel yahay waxaas qof kala ka markhaati furaa isaga maya